بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعلى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عشرك واكي صدح طبناد مية هاتي أفر طبن كمذا من كتاب النبذة الزكية وحين ودن بيي قياسكي إجماعي وحين ودن بيي رقنكي أها أدلة الأصول أما أدلة الأحكام oo sheekhu afar inooga dhigay inta mujmacada intii khilaafyadahydna uu dib u dhigay waxaa inoo dembeeyey qiyaaskii iyo ijmaaci iyo masaladii ku saabsanayd jaaxidulmujmaci ruuxu diida taasaynu ka bilownaan umaynayna ijmaacii sheekh wuxuu usoo qaybiyey qaci iyo danni midka qaciga ah waa wuxuu ku sheegay haddaan uusan ku jirin wax khilaafa guntankiisa fii sixati wa hubuuti اlijmac midkaasi waa qaci haddii hubuudkiisii iyo sanadkiisu ku jira oo muxuu ahaaye khilaafna waa dani buu soo yidhi kasukuutiyi wagayr اlmansuus sukuutiga oo qaybna ay ka hadlaan hawsha qaybna ay iqraaraan ama ay ka aamusaan wagayr اlmansuusna wuxuu u jeedaa kaan la cadaynin oo tasriix uusan jirin ima bilqowl ima bilficil ayb ummadoo dhan ba ama culimmado dhan ba aysan cadaynin markay soo guurinhayaan imaa ficlan aw qowlan kadibna wuxuu u gudbay sheekhu jaaxidu bimujmacin calayhi in kaana daruuriyan fakaafir buu ku yidhi salaada iyo arkaanulislaamka iyo wixii la halmaala axkaamta ayada ee ijmaac iyo nusuustuba ay iskugu tagtay daruuratan waqaطcan inkiradeedu waa kufri buu ihi kadibna wuxuu yidhi wakada in kaana fii mansuusin haddii masale lagu ijmaacay nas khaasna oo ku yimid ruuxuu inkiro xukumkaana waxaa iskugu tegay marka naskii iyo ijmaaci baa iskugu tegay laakiin ma daruuri daruuri ma aha ayib min daruuriyat diin ma aha ka arkaan islaam kale ma masaa'ilka kale ee shareecadeenna ku badanba kaasna waa lagu gaaloobi buuhi kadib aw mashhuurin buuhi aw mashhuurin hayri mansuus buu u jeedaa waa mashhuur hayri mansuusa culammadaa ku ijmaacday caamada iyo masale ay yaqaananoo caana weeye laakiin nas khaaso ku yimid ma jiro hayri khafiyin aan qarsoonayn kaasna in lagu lagu gaaloobayu sheekhu rajaxaya maxaa yeelay kii mujmacu calayhigaha ee daruuriga ahaa ama kii mujmacu calayhiga ee mansuuska ahaa ayuu xagga duhuurka iyo intishaarka iska shabahan buu sheekhu leeyahay laa fi lkhafiyi midka nas khaasa oo qarsoon ku yimid ama mashhuurna aan ahayn nas khaasa ku yimid mashhuurna ma aha ama nasna kuma imina khaas ah ee mashhuurna ma aha labadaa suuraba meeshaa uu ku saaray kadibna wuxuu u qiyaaskii wuxuu ka hadlay inuu ku faahfaahin doono meeshuu ku iman doono in sha allahu tacala waa inaga soo qaybinay qiyaasu cila iyo qiyaasu shaba qiyaasu dalaal u qaybinay shabahuna qiyaasu shabahu khilqin mxuu ahaa shabahu khilqiyan wa shabahu xukmi usoo qaybinay marka intaa aynu kaga tagno mar haddaad soo dhammaysay arkaanulxukmi aan soo baranay adiladii anwaacdeedana aad wax ka soo ogaanay hadda wuxuu u gudbahayaa ariiqii saddexaad ee ahaa duruq اlistitmaar duruq اlistihmaar qaabkii adilada waxaa loogala soo bixi lahaa qawaacid اlistinbaad ayuu u gudbayaa baabka asaga ah oo baab aلthaani ah laakiin wuxuu rabaa inuu u qaybiyo dhowr qaybood adiladu hubuudkeedii iyo dilaaladeedii cala alxukmi iyuu u qaybin doonaa marka hadda wuxuu ku hormaraya waa inaga soo sheegna haddee daliilka naqliga ah wuxuu u baahnaa afar shardi sixatu الsanad iyo duhuuru اdilaala iyo ixkaam oo uusan naski imanin iyo inuu ka nabadgalo min muqaawimin mucaarid tiibuu marka hadda sheekhu ka hadlaya albaab الثaanي baabka labaad fii ma yatawaqafu calayhi dilaalaة اladila baabka labaad wuxuu ku saabsan yahay waxa uu ku xidhan yahay tusidda adiladu ay tusto axkaamta wa huwa baabkaasna ama mutawaqaf calayga ka lagu xidhan yahay idlaat اladila ay ku xidhan tahay waa arbacatu anwac buu afar nooc wey afartii nooc sheekhu marka waa sharxi doonaa axaduhaa mideed afartaa mid ka mid waxaa weeye min jihati hubuutiha hubuuti اladila adilada sugnaanshaheeda ayaanu u eegaynaa wa huwa kaasna jihatu hubuut adilada marka uu kaga xidhan yahay adiladaa ku xidhan asaga sanadka adiladaa ku xidhan waxayna kaga xidhan tahay min xayu dilaala ma ahe waa min xayu hubuutuha hubuut اladila ayib markuu shaygu sugnaada kadib baan leenahay muxuu tusahaya wahuwa الsanadu waa sanadka sanadkuna luqatan ma yustanadu ilayh baa la yidhaahdaa wadaadana martafaca min alardi wixii sarreeya ee dalcadoo kalea la yidhaahdaa waxayna ka dhigan tahay asnadtu lxadiida ay rafactuhu ila almuxadidi xadiidkan isnaadi macnaheedu waxaa weeye waxaan u kor yeelay axadkii uu ka soo fulaya masdarka ahaa wa huwa sanadu weye fi alaaثati اluulaa saddexdii daliilo u horeeyey ayaa sanad u baahanaya fi alaaثati اluulaa waa ijmaacii iyo sunnadii iyo qur'aankii ijmaaca naqli buu u baahan yahay sunnadu naqli iyo sanad bay u baahan tahay kitaabka qur-aankana naqli iyo sanad buu u baahan yahay amaa qiyaasku asagoo ma baahna sanad lannu adiga mujtahidkaa ayaa hawsha camaliyada la baashiray saasuu u jeeda asanadu waxaa weeye alhbaaru ka waramid can matni matniga laga waramo waa lafdigii iyo daliilkii nuxurkiisa oo min qowlin aw ficlin matnigiibaa qowl noqonaya ama ficil noqonaya ficilkana waad soo marteen inuu noqon karo ishaaradu ay min alficli tahay aw min alqowl hamigii taqriirkii kulli waxay hoosgelhayaan qowlka iyo ficilkaas biwaasitatin in gacan labaad lagu soo guuriyo aw bikhayriha sanadku waa alihbaar can ilmatli اlficliyi aw اlqowliy marka ama adaa toos usoo guurino masderka adaa la baashiraya ka ka riwaayati الصaxaabati can rasuuli الlah ama biayriha oo biayriha bigayri waasitaan rabaa biwaasiduna waa maxay waa ka riwaayat taabiciina can الصaxaabati can rasuuli الlah ilaa uun wadaadihii ka dambeeya o dhanba ayagu biwaasida wax ku guurinayaan ruuxii masderka la baashiray asagoo la kulmana wuxuu ku guurinayaa bikayri ay bikayri waasita tan fanigan marka baabkan hadda jahd e, aلhubuuط mutawaqaf calayhgan sanadiga ah baxigiisu waxaa iskale muxadiثiin cilman musطalax baad ku daraasayseen wax badan oo idinkaga xidhan usuulka iyo e, falsafada kalaamiyiinta iyo mutakalimiinta iyo usuuliyiintu ma jiro baabka ogu laabta waynu dareerinaynaa lanna wax idinkaga xidhanoo weyn ma jiro usuuliyiin fanigan waxay ku yihiin martibay ku yihiin baabka marka la joogo baabka waxaa iskale muxadiiin ayagaa faniga iskale nin walba arigu raacayo xoolou dhaqaan la weydiiya ayib marka geeley lagalama tashado ari seen yeella marka arileyna lagala tashan maayo geel seebaa loo dhaqaa marka waxaa weeye ayagu maadaama ay daliilkay wax kala bixi lahaayeen laga raba inay sugaan waxay ku qasbaan usuuli inay keenaan fanigan ka soo cariyaystaan musalax alxadii iyo cilm alxadii wa huwa markaasi matnigii iyo sanadka wada socdaba ilaa hadda sanadku waa wasila lilmatni maqsuudkuna hadda waa matniga ninka wax laga dhambalanhaye laga istimbaada axkaamta waa matniga laakiin aaxaadka iyo tawaaturka shayga loo celin waa sanadka laakiin way isku duuban yihiin wa huwa marka sanadkii darbaani aaxaadun wa tawaaturun mid si goonaa ah loo soo guuriyey iyo halkeliyaale iyo mid wadar iyo jamaaca lagu soo guuriyo waana iska mustalax kalaami ah in loo qaybiyo sanadka iyo axaadiista aaxaad iyo mutawaatir waa iska musطalax kalaamiya mutakalimiin asal ay bilaabeen muxadiثuna waagi dambe soo galay marka aadaa la ogaado waagi dambe qarnigii labaad culamada muxadiinta ahaabu ushu taabtay lakiin saxaabiya taabicin warkan ma hayaan war ay yaqaanaan ma ah iyo xataa eh, kibaaru eh, mxuu ahaayey eh, atbaaci taabiciin war ay hayeen ma aha faاtawaaturu waxaa weeye xadiidka mutawaatirka ama sanadka mutawaatirka an yukhbira inay sheegaan jamcun wadar yastaxiilu aysan suuro gelayn isku raacidooda ama iswaaaa isku waafaqaan caalkadibi been waa in dad badan oo aysan dhici karin inay been isku raacaan ay war sheegaan warkaa xaggee ka soo fulaya can maxsuusin bayna ka warramayaan waxay arkeen maqleen ama ay arkeen maxsuuskuna waa maxay waa xisigii samciga ama ahaa mushaahadada ru'yada ahaa wax la arkahayo anaa maqlay weeye xadaanii fulaan wa samictu baad dhihi ama waxaan arkay nabigoo warkaas samaynaya saxaabigoo sidaa leh baan arkay sidaa u dhaqmahaya inaad marka ru'yo wax kusoo soo guuriso oo marka afcaal aad soo guuriso iyo inaad maqal kusoo soo guuriso can maxsuusin bay wax ka soo guurinayaan ama waayay ka warramayaan cafw masdarka ay ka inilaaqayaan jamaacada khabarkoodu waa maxay waa can xisihim wa mushaahadaatihim wa wa samaacihim aw can khabari milihim ama ayagoo kale ay wax ka soo guurinayaan ayagu sooma aha jamaaca boqol ama laba boqol ama kun ama malaayiina malaayiin kalaa noo sheegay leeyihiin ayib ree baqdaad baa noo warramay idinkoo ayaa ree mako cararkawa ah marka aw can milihim aw can khabari milihim marka ayagu waxay arkeen oo ay la baashireen ama dhegtooda ay ku maqleen ma jiro ama indhahooda ay ku arkeen laakiin waa loo soo wariya usoo wariyey ahlu tawaaturin aakhariin baa usoo warinaya ilaa an yantahi ilaa uu sanadku gaadho ilaa maxsuusun uu ku dhammaado la dareemi karo qolyaha ayaa idin sheegay reehebel baa noosii sheegay ree hindi baa noo sheegay ree hindina ree hindiya usii sheegay ree sindi oo maxay ayagaaba sameeyey marka way tegi ayagaa kooxdood waxay ku dhammaan annagaa samaynay annagaa aragnay annagaa maqalay annagaa taabannay oo tamujunnay idan qolyaha u dambeeya waa inay ka warramaan can xisin wa mushaahada waxaa laga ixtiraasayaa in nadar caqli ah la cuskado warka xageed keenteen dee caqliga lagu garanaya lagaa dhegaysan maya kaas tawaatur shuqulkuma laha saad u socoto waa inaad tidho waan maqlay waan uriyey waan taabtay kooxda u dambaysee baaishu ku gebagaboobeyso ay macluumin bilxisi ka mushaahadatin wa samaacin waa waxaa weeye can khabarin culima bidaliili اlcaqliyi baa la diidan yahay lanno kaa inta badan waad soo marteen muujibaat اlcilmi waynu ku soo marray khabarka ku intahoodee ku dhammaada can nadarin caqliyin qaaliban wuxuu noqon jiray cilmi dani ah oo nadare u noqon jiray waanu soo maray ayb taasuu ka ixtiraazahaya ilaa an yantahina wuxuu kuu caddaynaya oo kale abaqaadkii sanadka awalka sanadka iyo aakhirkiisa iyo dhexdooda kulli waa inuu tawaaturka uu ka jiro haddii khabarku uu yahay hariib fii awalihi dhexda uu ka noqdo mutawaatir waaga dambena in diraasdhaco uu haddana noqdo aaxaadi ma aha khabar mutawaatir hadda wax laga hadla waa in fii jamiici sanad uu tawaaturka uu ku jira fii jamiici abaqaat baynu u jeednaa falidaalika saa darteed kaana wuxuu noqday khabarkii mutawaatirka yufiidu اlcilma اdaruuriya cilmi daruuri ah ayuu faa'iideeyaa kamaa sabaqa sidii soo hormartay fii muujibi اlcilmi cilmiga wixii waajibinaya asbaabtii waajibinaysay cilmiga waad soo marteen ayib adaruuriyaat maxaad ku soo marteen asit ayaan ku soo mar wxusuul cilmi fiihi aayatu ijtimaaci sharaa'idi meeshan hadda masale dhib badan buu ku ishaarahayayo khulaasada waxaa weeye cilmigu ma taabic lilcadad baa mise cadadkaa taabic lilcilmi ah suuradii la odhan jiray buu ka hadlahaya mar walboo khabarku uu faa'iideeyey cilmi waxaan leenaha waa mutawaatir sawaaun waxaan kala qaadlayn qalla cadadu lmukhbiriin aw kahur markaan sidaan idhahno waxaan leenahay alcadadu waa taabicun lilcilm hadduu xadiidkii iyo khabarkii laguu sheego kuu faa'iideeyey cilmi daruuri waxaan leenahay waa mutawaatir wadaadu see waaba shan wadaad baa wariyey ka bax baan ku leehay lianna muhiimmaddu waa maxay waa inuu faa'iideeyo wey idan falcadadu markaasi waa taabicun lilcilmi lalcilmu taabicun lilcadad macnihi buu ishaaraya wa lcilmi fiihi fi lkhabar cilmigu inuu hirgalo xadiidkaas markii aada maqasho aad yaqiin iyo daruuri iyo qadci aad ka faa'iidaysato aayatu ijtimaaci sharaa'iihi waa calaamada ku tusaysa sharaa'id tawaatur in la helay tawaaturkii iyo xadiidka mutawaatirka shuruuddiisa inay kulantay taasaa u calaamad ah akhbaartuna haddee waa uun labo khabar maqطuucu bisidqihi iyo khabar maqطuucu bikadibihi iyo khabar madnuuna khabar madnuuna iyo mid maqطuucan baa loo qaybin midka maqطuuca laba u qaybsami maqطuucu bikadibihi waxaad tiri maalan eh, alwaaxidu waa nisfu alaaaa tir halku waa saddex niskeed waa khabar maqtuucun bikadibihi khabar maqtuucun bisidqi waxaan ku idhi alwaaxidu waa nisfu alinain wa ka akhbaar illaahi subxaanahu wa tacaala wa ka khabari rasuulillahi lisaxaaba oo kale akhbaarta noocaasa waxaa loo yaqaana akhbaar maqtuuca bisidqiha midda kalena waa akhbaar maqtuuca bikadibiha khabarka kale waa khabar madnuun ah wuxuu faa'iidayn baa danni ah kaa madnuunkaasna laba kugu qaybsami madnuunun bisidqihi iyo madnuunun bikadibihi midka madnuunun bisidqihi ah waa khabaru lcadli saadiq wadaad lagu kalsoonyayo cadla ah war kuu sheegay maxaan malaynaynaa inuu run sheegayo midka madnuunulkadibkaana waa khabaru lfaasiq khabar alfaasiq nin faasiqa ah oon cadaaladba ku fiicnayn baa yidhi waxay waxaasaa jira talow runtiiba waad is ama been sheegayo maxaad malaynaysaa inuu been sheegayo khabar waxaa jira asagu yaxtamilu اlamrayn labadaba ixtimaala sidqi iyo kadib cala الsawa waa khabar اlmajhuul nimaan la aqoonin mafaasiq ba mise waa cadli saadiq aan la aqoonin ba war kuu sheegay maxaad ku baltamaysaa ma run buu sheegayaa mise been buu sheegayaa akhbaartaas sidaa marka u qaybsanta kan marka khabarkii mutawaatirka wuxuu noqonaya waa khabar maqtuucun bisidqihi seen ku ogaanaynaa inuu mutawaatir yahayna waa inuu kuu faa'iideeyo yaqiin iyo qaطci intuu doonaa la ekaado marka cadadkiisu walaysa ma ahanin fiihi cadadu mucayanu bacda alarbaca tiro loo shardinhaya khabarkii mutawaatirkaa labaatan wadaad waa inay wariyaan fii kulli abaqa soddon waa inay wariyaan afartan waa in la odhan maayo muhiimaddu waxaad ka eegaysaa un ifaadat atawaatur walaysa fiihi fii cadadi tawaatur wey ama fi اlkhabr الmutawaatir cadad mucayan cadad tiro la goynaya ma jiro bacd aarbacati afar wix ka dambeeya afarta maxaad ku maagteen waxaa ku maagnay afar wadaad ama afar ruuxoo muslimiinoo cadli oo saduuqiin ah khabarkoodu laa yufiidu اlqaطca wاlyaqiin baa nidhi limaada liأnna الzinada maxaa loo la rabaa marka la sugayo inay ka makhraati kacaan afar makhraati afartan makhraati marka qaadiga iyo xaakimka loo keeno mid walba wuxuu oga baahan yahay taskiyo iyo fiirin hawshiisa inuu fiiriyo bacdama ay cuduul noqdeen buu khabarkooda wax ku xukumahaya haddii marka khabarka afartu warkay afar sheegaan uu yahay maqtuucun bisidqihi ama uu mutawaatir yahay shuhuudu zina alarbacan u baahdeen taskiye iyo tacdiil meeshay wax ka dooneen soo ma aragtaan meeshaasaa la aadahaya marka horta xisaabta wixii afar ka dambeeya shan iyo wixii ka dambeeya unbaa warin kara weeye ama uu noqon karaa xadiidkooda cafwan uu noqon karaa khabar mutawaatir ah hadduu afar iyo ka yar yahay haddee shuhuudu azina alarbac khabarkooda muxuu faa'iideeya danni buu faa'ideeya qaadigii iyo xaakiimka aan aqooninna muxuu u baahanayaa in loo tasgiyeeyo la tacdiiliyo idan halkaasay ka duulahayaan laakiin laftirkeedu waa masale ay usuulin la yimaadeen waa masala nadariya maxaa yeele xataa tobanka tobanni hadday kama raati kacaan zino lafku taskiya u baahan yihin baab alxuduud iyo baabka in laisu keena khalad weeyaba hadday shan iyo lix iyo toddoba iyo toban wadaad ka mahraati kacaan ana fulanan qad zana khabarkoodu laa yufiid alqaطca wاlyaqiin qaadigu iyo xaakimku wuxuu u baahanayaa markuu cuskanayo maragooda inuu helo tacdiil iyo taskiye mid walba marka qadiyaddan waa qadiyad hawsha ka go-an ee in loo keenaba ma ahaynba alqaadi abubakr albaqilani hawsha bilaabay kadibna usuliin uun iskaga raacin wa ama alarbaca afarta khabarkoodu falaa yakfi fii xusuuli الtawaatur kuma filla afarku kuma fillo maakhadkuna waa halkaas لأnnahu maxaa yeelay fi lcadati sida dhaqanka qad yakdibuun inay been isku raacaan baa laga yaaba oo wadaadkan iyo wadaaddan ba ay inay kala furaan ama ay mintoo dilaan ay wax kala baabi'iyaan bikhilaafi maa zaada afar wixii ka badan way adag tahay inay been isku raacaan bay yuu leeyahy wadaadku nadarkan kuu sheegay baana ku jiro oo ibnu taymiya hayrkiiba ay ku naqdiyeen masalada ayada walaa yushtaradu lama shardiyo fiihim fii ahli الtawaatur jamaacada khabarka mutawaatirka warinaya cadaalatun looma shardiyo fasaqay noqon karaan maxaa yeele badnida carakawaaga ah ee nin walba meel ka yimid baa keenaysa yaa kugu filan inaysan been isu raacin walaa islaamu lama shardiyo inay xataa kulligood muslimiin shardi ma aha inay kulligood muslimiin shardi ma aha waxaa dhici karta badhna inay muslimiin badhna ay gaala yihiin ayb haddii laakiin la waa kulligoodba waxay noqon karaan gaalo taa waa khaa taa waa khaa maxaa yeelay waa in haddii loo jeedo wixii ka horreeyey muslimiinta waa musalla oo khabarkii tawaaturka qabla ahli اlislaam nin walba xilliguu joogay asagu muslimka ah fii diinihi wa dayaanati ku ahaa saxiix laakiin bacda maa la gaaloobay diinta lagu gacansaydhay waa in khabarka mutawaatirka ay wada wariyaan muslimiin iyo gaalo ku kulmaan laakiin gaalo keligood waxaa weeye warkoodii socon maayo wadaadda waxay dhan way noqo socon kartaayo ka khabar ahaan marka loo firiyo waa suuragal gaalo waxay wariyeen inuu dhab noqdo laakiin bishari waa inuusan ahayn wax la kala guurinayo ama lasu meeriyey ilmihii yaraa beenta lagugu abiye masiix waa wiilkii ilaahay hadda gaalo dhan maiskuraceenkristoo dhan maxay isku raaceen kan waxay dhan waa tawaadu waa caqiida faasida lagu tawaadu annagu kaan ka hadlayn waxaa weeye bimujarad ay kafara soo guriyaan khabar aan tawaadu ka dhaxaynin iyo heshiis ama aan lasu meerinin ama aan la istaqlin muxuu faa'idayn lahaa usuuliyiin bartaasay aadeen marka taa waa macquul halka hadday aadeen macquul wey walaa cadamu inxiwaaihim fii balad waxaa kaloo aan shardi ahayn inay beled wada joogaan wadaadda waxay yidhaahdeen eh, inay cafan inay beledyo kala joogaan shardi ma aha wey wadaadda waxay yidhaahdeen ah, tawaaturka ragga waranayo waa inay ka soo jeedaan magaalooyin kala duwan koox reer gaarisa koox reer nairobi kuwo kisuuma ka yimid dad ummado kala duwan nin walba meel ka yimid waa inay warka isku raacaan markaas wuxuu noqon karaa war dhab ah laakiin bulsho meel wada degan hadday hoosta intay wax iskaga dhiibaan hadhowna ay dhahaan malaayiin baan ku warinay waa maxay oo isku shubateen baa dhici karta marka taa shardi ma aha tafaruqum fi lbilaad wa kownuhum min bilaadin mutacadida shardi ma ahu sheekhu ku leeyahay ayb walaa yushtaradu fiihim cadaalatun walaa islaamun walaa cadamu inxiwaa'ihi inay eh, kasoo jeedaan fii beldin eh, eh, cafwan wadamo kala duwan inay ka kala jeedaanna shari ma aha inxiwaagu waa naaxiyada iyo jihaadka ay ka iman ama waa min ixtiwaagii oo beledka inuu koobana shari ma aha wey inay beled kala duwan ka soo jeedaan shari maaha hal beled baa ku filan muhimaddu waxaa weeye tii uu kuu soo hormariyey waxusuulu اlcilmi fiihi aayatu اجtimaaci sharaa'iطihi baa muhiim ah hal beled ha ka soo jeedeen bilaad mutacadi ha ka soo jeedeen muhimmadu khabarku hadduu faa'iideeyo yaqiin iyo cilmi waa khabar mutawatir aad leedahay waliajli ifaadati tawaatur lcilma laa yahbutu alqur'aanu biduunihi masalo kale u gudbo haddana fanigii culuum اlqur'aan laga soo ergistay buu haddana sheekhu taabtay usuuliyiinna erga ku ah waliajli ifaadati tawaaturi khabarka mutawaatirka faa'iidayntu faa'iidaynaya darteed alcilma yaqiin iyo qaci laa yahbut اlqur'aanu qur'aanku sugnaan maayo biduunihi biduuni tawaaturi ila an yakuuna qur'aanan xukmiyan waa masale lagu ka niqaasheen qolyahan culum qur'aanku lasku haya ma atawaatur fi lqur'aan mise ma aha aad baa loogu dagaalama wadaadda khilaafku waa khilaaf xaqiiqa ay culum qur'an qolyahan waa khilaaf lafdi ay yidhaahdeen muhiimaddu in sanadku aasaxo qiraa'aduna ay waafaqdo rasmiga rasmiga muxuu ahaayey masxaf alcuhmaani walow ixtimaalan wejna ay ku leedahay fi luga alcarabiya walow baciidan qawaacid luga alcarabiyana ay ay muxuu ahaayey uu ku socdo lafdigu qiraa'adu ay ku socoto sixatu sanadiha min xayثu الnaql iyo muwaafaqatuha lirasmi اlcuhmaaniyi walow ixtimaalan iyo inay waafado qawaacida carabiga ee naxwada iyo sarfiga lafdiga lafska laxniga lama rabe saddexdaa haddii laga helo waa qur'aan bay mutaahiriin dambe culum quraanku yidhahdaan sida ibnujasar iyo jamaacadiisa wadaadana waxay leeyiin qasab weeye qasab weeye hawshu in qur-aanku uu mutawaatir noqdo fii jamiici aabaqaat tiibuu wadaadku maray wuxuu ku yidhi ilaa an yakuuna inuu yahayba mooyeen midka asaga ah qur'aanan xukmiyan xagga xukumka inuu qur-aan ka yahay oo xagga tilaawada iyo naqliga uusan xugum ka ahaynba mooye agga xukm waa wax laga qaadanayo ayb ay waxaan u jeedaa buhi mima yucطaa shay la siinayo xukma اlqur'aani fii bacdi اlaxkaam axkaamta qaarkeed buu qur'aan yahay laakiin axkaamta qaarkeed qur'aan ma aha bimacnaa in lagu cibaadaysto oo ilaahay lagu baryo oo lagu tukado qur'aan buu ka yahay laakiin ninka inkira ama dafira inaan la gaalaysiinaynin qur ma aha ilan qur'aan ninka dafira waa la isku ogaa in loo dhammeeye kalbasmalati sida bismi اllahi الraxmaan الraxiim oo kale awaal faatixa faatixada awalkeeda wa awali kuli suuratin hayra baraa'a iyo suuro walba awalkeedoon bara ahayn bisunku ma qur-aanba mise ma aha ma ma ma aaya gooni u taaganba muxuu ahaaye fii awali kuli suura mise waa aayo mustaqila iskeedba tabarugna aayadba suuradba laloo hordhigay waxaan bara ahayn marka inuu laba masalo unbaa mujmaca baraa inay bisan lahayn waa mujmac bismi illaahi raxmaan raxiimta ku jira suuratu namlina inay qur-aan tahay idna waa mujmac labadaa waa ijmac bismaha intooda kale waa la isku haya bismada intooda kale ee suuradaha bilowgooda ku qoran intaasaan u jeednaa murankaasaa ka taagan sidaas sawaabkana waa inuu qur-aan yahay baa sawaaba ayib sawaabka waa inay qur-aan yihiin marka laakiin asagu waxaa weeye mid shayga qur'aanka xukmiga ah ama yucطى xukma اlqur'aan waa qur'aan laakiin laa yushtaratu ama laa yaxtaaj ila tawaatur tawaatur kon u baahan maayo qur'aanka kale ee mujmaca inuu qur'aan yahay kaasaa u baahanaya tawaatur kaasuu sheekhu u jeedaa asagu waana masale ee loogu laabanayo culum اlqur'an waxba ha isku dhimin midda ayada usuuliyiin hadda waxaan ka khusaysa daliilkay wax ka qadan lahaayeen inay dhidibadiisa iska sugaan intaan bay u jeedaan falqiraa'aat الsabc qraayoonka todobada mutawaatiratu wakada aaa sida raajix waad ogtiiraadee tobankuba waa mutawaatir tobankuba waa mutawaatir lilqaطci biannaha qur'aanu maxaa yeele waxaa la go-aamiyey muslimiintu go in mid walba ay qur tahay horaanna waxaanu isku ogeyn xusuulu atawaatur waxaa lagu ogaadaa xusuul اlcilmi baa lagu ogaanaya laakiin buu ihi fii laysa min qabiil ada qراءaadka toddobada ama tobankaba ah waa qur'aan qaطcan litawaaturiha laakiin markaan saa ku leeyahay iska ogow buuhi qur-aanka qaabka loo akhriyay addihiisa wixii ku saabsan looma shardiyo tawaatur iyo qaciyo ayib maqtuucna ma aha saasuu ujeedaa laakiin fima laysa min qabiil adaa tajwiidka iyo qaabka loo gudanayo iyo qaabka loogu hadlayo inta la wadayo ka maqaadir ilmaddi walimaala midka qolyaha waa hal iyo badh iyo laba wey iyo mee shan wey waa saddex iyo afar wadaaddu waa isku khilaafan waad ogtihiin haddii risaalada u yeera ku saabsan fii adaabaad ku ogaan kartaa idan dhihi mayno waa qur'aan intanaa qur'aana waana maqtuucahe inay meel qur'aan tahay waa mutawaatir hawsha xooga waxaa ku jira muqaalaad baa kaaga imanaya iyo wa sifat اlhamza qaabka loogu dhawaaqayo min taxqiiqin in la caddeeyo ka hamsata qacin loo caddeeyo iyo watasii in la fududeeyo haddee ayib waa taqaanaa de in sida hamse qaci sideeda loogu dhawaaqayo in la fududeeyo intuba waa maxay waa min qabiil ada ma aha laakiin mutawaatir ama qaci odhan maysid wakada waxaa la mid a ah, acjamiyun maxaa wadaadda akhriyeen acjamiy inaad tiraahdo iyo inaad tiraahdo acjamiyun hamsadaa dambe haddaad muujiso ood hamse ahaan oogu hadasho maxaad leedahay waa taxqiiq haddaad kale ku qabato ood ayadii qarisood alif ka dhigtana waa tashiil wakada waxaa lamida ah sifaat اtagyiir sifaadka xuruufta qaarkood badela xufaadda qolyahan quraada midna xarafna bannaankay dhigaanoo taxqiiq bay ku samey midna tabdiil bay ku sameeyaan marka kaa dhihi mayno waxaa loo shardiyaa tawaatur ama qaciya loo odhan mayno maxaa yeele waa min qabiil adaa'i ma aha kii loo shardinaya taxqiiqa yuminuuna iyo yuminuuna kolaa lamid ah dee nina yuminuun buu ku leeyahay oo meesha wuxuu ka dhigayba wow wow buu keenay nina wuxuu keenay hamzo yuminuuna iyo yuminuun maxaan leenaha waa taqiiqiyo taqiiq iyo tabdiil taqiiq iyo tabdiil bay u yaqaan qolyaha quraada meeshan tasiil ma ah maxaa la sameeyey wow bay ahayda maxaad ku badashay hamzaad ku badashay ama hamzayda maxaad ku badashay wow baad ku badashay markan taqiiq iyo tabdiil baa la yidhahda qur-aanku waa ku badan tahay khaasatan qira'aadka qaybo ka mida tabdiilka aad ba ugu badan yahy meel hamze la akhriya qolyaha ya akhrinayo wasabnaahum baad akrinaysaan markaad maraysaan qira'adii ay soomaaliya kusoo korortay ee kusoo kortay waxaad akrinaysaan yawi'tinaa bicadaabin aliimin meeshii awi'tinaa laisku ogaa markasoo ma garanaysaan ayib marka taasa waxaa layaha taxqiiq iyo tabdiil waa fara badan tahay fii ta'diyati bacdi alxuruuf xuruufta qaarkood gudashada marka la gudanayo quradu waa kala tageen kala taggaa ay kala tageen ma aha inay ku kala tageen qur-aan maqtuuca ama muxuu aha mutawaatir in sidaa un la yidhaahdo haddii kale khilaafba ma aqbaleen khilaafku imaashuu yimid waxay kutusaysaa maslo inaysan ahayn aciya calى wajhin waaxidin alatii xuruuftaasu yakhtalifu اlqura'u fiiha isku maandhaafaan walaa yajuusu ma banaano alqira'aةu bالshaad qur-aanka shaadka ah een lagu soo guurinin bitawaaturin buu ujeedaa in la akhriya ma banaano wahwa qur-aankii shaadka ahna ama qira'adii shaadka ahaydna maa waraaءa الsabcati cinda اljumhuur farqun bayna اlqur'ani wاlqira'ة qur-aanku waa maqطuucun sidiisuba waana mutawaatir jumlatan wa tafsiila qira'aduna waa kayfiyatu qira'at اlqur'aani اlmaqtuuc laba baab baa udhexey qira'adu qur'aan ma aha qur'aanku waa kalaam ullaahi alwaxyu اlmunazl calaa muxamadin waana maqtuuc waana mutawaatir waxa hadda laga niqaashayo qaabkii shayga maqtuuc ahaa loo gudan lahaa wey salaada duhurku inay waajib tahay afar ragcadood murub baa ka yaalla laakiin waxaan isku khilaafi karaa arkaanta qaarkood qaabkii loola iman lahaa marka waa kayfiyatu adaa waxa laysku haya layskuma hayo qur-aankii maqtuuc ahaa taas iyaa lasku khalday farqun bayn alqur'aani wاlqiraa'a sheekhu wuxuu laa yajuusu ma bannaana alqira'atu bishad wahwa qiraa'ada shaadkana maa wara'a sabcati cinda aljumhuur toddobada qaari ee caanka ah wixii ka dambeeya waa shaad cinda aljumhuur jumhuurta wuxuu jeeda hadda waa jumhuur alusuuliyiin ama fuqahada weeye ama jumhuur alquraa waa maxay ee fannan ku xaalbaxay waxay leeyihiin tobanka waa mutawaatir wakhtaara albaqawiyu baqawi wuxuu doortay abu maxamed maa wara'a alcashara qiraa'ada shaadka waa tobanka waxa ka dambeeya buui waa isagaana saxaanati isagu waa mufasir waana qaari waana faqiih waana luqawi waana mxua ah mufasir wawaafaqahu subkiyu subki iyo waarata wadaadku wadaad shaafica weeye labadoo shaafici bu dadka ka kaxaystay ummaddii dhannayd iyuu <laughs> ka kaxaystay culamada islaamka o dhan baa u badan in la raaciyo maxay ahayen saddexda wadaad khalaf iyo abu yacquub iyacquub iyo kale ahay kyo kale xamz ayb marka baabkan waxaa loogu laaban waxaa loogu laaban ahl culuum اlqur'an baa loogu laaban qolyahan usuuliyiintu waa martibay baabkan ku yihiin iska ogaada nacam sheekhu wuxuu hi hase yeeshee yuxtaju waa la xujaysan bishaadi qiraa'adii shaadkeed waa la xujaysan fi laxkaam buu ujeedaa idaa saxa sanaduhu sanadkiisa hadduu sugnaado liannahu ka sunnati اlaaxaad khabar اlaaxaad xadiid buu la mid yahay xadiidkii nebi maxamed ka sugnaa bisanadin aaxaadin kaga sugnaa soo xujo ma ahayn idan qiraa'adan hadday qur'aan noqon weydo maxaysan dhaafaynin inay tahay hadal nebi maxamed laba ma seegto wey inay hadal ilaahay noqoto oy god qur-aan gasho iyo inay hadal nebi maxamed noqoto marka godkaasa ka duulahay wadaadda halkaa odhanay lanno shaygiba quraan iyo laga wariyey suubanaha laga wariya qur-anka sooma idan suu u socdo qiraa'adii shaadka yaa laga wariyey suubanahay tegi bisanadin saxiixin bay ku tagtay inay aayad noqoto qur-aana iyo inay noqoto xadii aaxaada labadaa mid yay taagan yihiin nas calayhi shaaficiyu fi lbuwaydi kitaabkan weyn hadda la daabacay mukhtasarka ah yuu shaafici ku caddeeya qiraa'ada shaadka in la xujaysan karo idaa saxa sanaduha laba maseegto weeye inay qur-aan noqoto iyo inay noqoto xadii nabi maxamed ka sugan wadaadaha diidana waxay leeyihiin shaygan qur'aan ahaan baa lagu soo guuriyey qur'aan ahaan hadduu ku asix waayo qur-aan noqon waayo waa ka kac jihada lagu soo wariyey maxay ahayd waxaa lagu sugo annahu min kalaam illaahi inuu qur'aan yahay ma seegay qur-aannimadii ka kacweyn lama xujaysan karo xadiidna ma aha mana noqon karo halkaasay qolyo taagan yihiin maxadiintu way leeyihiin markay ruwaadu isku khilaafaan calaa iqatayn calaa iqatayn isku khilaafaan madaaru lxadiidi waxaa la waa can ibni cuyeyna may waxa la can sufyaan athawri nin walbo warinhay waa nin jabalo iqa waxaan leenahay xadiidku ha wareeg ha wareeg muxuu ku dul wareegahayaa calaa iqatayn fahuwa saxiix idan wadaaddu halkaas qira'adan shaadada laba good midun bayn seegaynin inay noqoto qur-aan iyo inay noqoto xadiid nebi maxamed oo sugan halkaas marka duuna wadaadaha sidaa odhanay laakiin marka ikhtilaaf calaa iqatayn laisku hayo waa in ragga iskhilaafay ay aan la kala rajixi karin ama aan la jamcin karin warkooda ayb wa ama sunna qur-aanku marka intaas sugnaanshihiisi waa arrin iska macluuma caamada muslimiinta iyo culummadeeduba kitaabka ilaahay sanadkiisa iyo qur-aannimadkiisu wax muran ka jira me ninka juuqina bur lagu lafa bixine intaa iskaga taga waxbaa isku dhibin hawsha ayada wa ama sunna sunnadu iyo walijmaacu oo labadii daliile kale ah ila saddex baa sanad u baahan buu sheekhu ku yidhi qur-aanka iyo ijmaaca iyo sunnada fayuhbataani ama fayahbutaani waxay ku sugnaanayaan bitawaatur wa bilaaxaad sanad mutawaatir oo qaca iyo sanad aaxaadi oo danni ah laakin almutawaatira fiihima fi الsunnati wa fii naqli اlijmaaci qaliilu waa yar yahay sunnada iyo ijmaaca soo guurinta lagu soo guuriya sanad mutawaatira waa yar tahay waxaa badan aaxaadiga saasuu u jeeda bal ilmurajax laakiin bal sida la rajaxay waxaa weeye annahu laysa fi الsunna axaadiista kuma jiro mutawaatirun ila almutawaatira fi اlmacna duuna lafd axaadiiu mutawaatir lagama helo ayaa la rajaxay buu ihi allaahuma inuu yahay mutawaatir fi اlmacna waa istilaax dambe ay leeyihiin usuuliyiin iyo fuqaho ama muxadiثiin mutawaatirka lafdiga ah waxay u yaqaanaan axaadiid kala duwanoo kala alfaada inay macno waaxid iskugu timaado axaadii kala duwan macna waaxid saxaabiga wuxuu wariyey xadiid ku saabsan fi oo alfaad nooc kale ah alfaad kaluu ibn cumar ku wariyey alfaad kaluu cabdullaahi ku wariyey saxaabo dhowr ah ayaa waxay warinayaan xadiid qadiya waaxida ka mowduuciisu uu waaxid yahay mowduuc hadduu waaxid yahay alfaaduna ay mukhtalifo tahay kaa waxay u yaqaanaan muxadisiin waa mutawaatir lafdi ah hawshaa layska ogaaday yaan lagu khaldamin almutawaatir allafdiyi cinda almuxadisiin waxaa weeye itixaad اlmowduuc waاkhtilaafu اlalfaad haddii mowduucu u kala duwanaado mowduuc hadduu kala duwanaado alfaaduna ay kala duwanaato kaasay u yaqaanaan mutawaatirka macnawiga ah waa maxay eh, waxaan ogaanay muxuu ahaa eh, nebi maxamed baa maalin sidaa sameeyey maalin kaleu sidaa sameeyey saxaabada warshag uu ka yeelay mid kale hawl oga warrama uu ka yeelay intaasoo qadiyo kala duwan baa saxaabin nabigu war u sheegay waxaan leenahay in la aqbalo khabarulwaaxid waa maxay waa mutawaatirun tawaaturan macnawiyan adiy ku saabsan zawaaj mid ku saabsan alaaq mid ku saabsan diyaad mid dhiig ku saabsan mid ku saabsan hawlkal xuruub oo kala duwan baa nabigu mid walba u aqbalay ninka la yimid kaasay u yaqaanaan hadda intaasoo goobood ayaad yaad waxaad ka hadashay mawaadic kala duwan mawaadiic kala duwan ummadduna way kaa aqbashay waxaan leenahay la ogaanahay ninkan ummadda ku kalsoon maxaa yeelay maalin low saasuu yaclama dhihin maalin horena waxaasuu sheegay kakac lama dhihin maalin kale saasuu yeelay waa intaasoo qadiyo oo kala duwan baad ka hadashay oon isku baab ahayn mid walba gooni ah mid walbana laguma laguguma diidin maxaan kala soo baxaynaa xasiiladu waa maxay mawduucii aad ka hadashay midaan ahayn baan ka dharan waxaan leenahay fulaan waa maxay waxaa weeye waa maqbuul الriwaaya idan ida اkhtalafat اlmawaadiic wاlalfaad cinda اlmuxadisiina waa mutawaatir macnawi itixaad اlmawduuc waاkhtilaafu اlalfaadna waxay u yaqaanaan lafdi marka hawshan iska watan usuuliyiin ay ku leeyihin mutawaatir lafdigan waxaan lahayaa man kadaba calaya mutacamidan kale iyo wuxuu la halmaala waa jeebkooda ayagaa iska wata kama warramayaan istilaaxi muxadisiin walaa mid kaleoo lagu waafaqayna kama war ayagaa iska wata ayagaa iska wata saa waxaa u caddeeyey alkhatiib albaqdaadi kitaabkiisa alkifaaya fi cilmi riwaaya ka akhriyay marka waa muxadiiin warkoodu waa sida ayagaana saxan isilaax ayagaa iskale marka hadha waay ku leeyihiin xadii waxay ku mutawaatir lama waa casiis naadira waa mutawaatir kay ujeedaan ayaga kay u lafdiga ahaa wey haku khaldamina ha khaldamina waman alaqa ruuxii ilaaqay axaadiistu inay leedahay mutawaatir lafdi abuuri maxmuulun waxaa lagu xambaarayaa calaa iraadati dalika inuu u mutawaatir macnawigaha wadaadka ku dhaawar waxaa jira xadii fahwa mutawaatirun lafdiyu ka kacdha buuri ama waxaad yeeshaa awil oo waxaad ku awishaa wadaado waxaad u jeedaa mutawaatirkii macnawiga ahaa halkaasuu jasmiye wuxuu uhi mutawaatir lafdi ah lama taa waa khata oo mutawaatir lafdi way ku miaaliyaan man kadaba calaya xadiidkii ahaa ku miaaliyan axaadiidka lamidka oo kale ayib amaa midka macnawiga ah asagoo dawa muranba mala kutub goonaa ah laga qoray ama calى اstilaaxi اlmuxadiثiin mutawaatirka lafdiga ah waa tif midkay usuuliyiin u yaqaanaan iyo fuqa mutawaatir macnowa cinda almuxadiiin maa maxay waa lafdi axaadiista ku soo aroortoo dhan fii ru'yat اllahi subxana wa fi akhira waa mutawaatir lafdi cinda almuxadiiin axaadiista ku soo aroortay alxawd washafaaca ku soo aroortay waa maxay waa mutawaatir lafdi cinda almuxadiiin midda ku soo aroortay in muslimiin naar galay ay ka soo bixi doonaan carakawaaga maxaan leenahay miisaanka mar hadduu mawduucu waaxid yahay alfaadu bari iyo galbeed kale aadii maxaan leenahay waa mutawaatir lafdi cinda almuxadiثiin cinda اlusuuliyin wاlfuqahana macnawi markayan ku gaadin saa inu iska ogo isilaaxaadka waa in la kala ogaado sheekhu wuxuu leey walaa cafwan wa fi lijmaaci ayadu mutawaatiru miyaa idin dhigan mise walaa fi lijmaci ayadu mutawaatiru cibaaro lafteeda waa cibaaro mushkila wey waa cibaara mushkil anugu waxaan is ama khalad ku jiraa laakiin aan iskaga socon walaa fi lijmaaci ijmaacna kuma jiro aydan ku noqona mutawaatirun kuma jiro mutawaatir lafdi waa hadduu ujeedo wey macnahaasaa dileeda waa sax horan ma soo diiday axaadiidta inaan mutawaatir lafdi an ah lahaynin kadalika la heli maayo fi lijmaaci mutawaatirna tawaatur lafdi ah oo inay wadaad walba markuu soo guurinay ijmaaca uu ku soo guuriyo bilafdin mila lafdi saaxibihi ayadna ma jirtuu leeyahay ayb laakiin haddii xaggii la maro istilaax اlmuxadisiin waa maxay mutawaatir lafdi waa ku badan yahy ijmaacaasna waa ku badan yahay ayb wuxuu diidan hadda ma aha in ijmaaca lagu soo guuriyo binaqli mutawaatirin sharxiisu ku cadaynaya inay badan tahay wanaqlu اlijmaaci bitawaaturi kaiirun buu leh wuxuu marka anfinayo waxaa weeye tawaaturkii lafdiga ahaa saan baan u malayn hadi n si kale haddii la yidhahdo waa khata wa ama alaaxaad axaadiiu alaaxaadku haddaad rabto bay bayquuniyada ku barateen fahuwa maa lam yantahi waa xadiidka sanadkiisu uusan gaadhin ilaa xaddi tawaaturi inuu caam baxo oo ummado iyo boqolaalan ruux kale wariya fa in shaaca xadiidku hadduu faafo can aslin axaadiyin buu ka faafay can aslinta wuxuu ujeeda waa asli axaadiya buu ujeedaa ama axaadi waxaa tidhahdaba sumiya waxaa lagu magacaabayaa mustafiidan wamashhuuran markii hore saxaabi wariyey kadibna taabiciin carakawa kasii qaatay atbaacu taabiciin baa kasii qaatay laakiin weli muusan gaadhi xadda tawaatur mustafiid baa laodhanaya wamashhuur baa laodhanaya yani waa xanafiyadu mutawaatir iyo mashhuur iyo eh, aaxaad bay u qaybiyaan marna mutawaatir iyo mustafiid iyo aaxaad bay u qaybiyaan amaa jumhuurta iyagu waxay qabaan xadiidku uun labo in la yidhaahdo eh, mutawaatir iyo aaxaadi axaadiga u qaybsamaya keliya mashhuurkan iyo mustafiidkan iyo casiiskan iyo ariibkan asagaa u qaybsamaya ama xanafiya saddex darajay ka dhigayaan mutawaatir waa darajada koobaad mustafiidkuna waa daraja bayna alaaxaadi wa bayna almutawaatiri oo ka xoog badan ninkii ku gafa ama inkirana la tabdiicin oo la tadliilin xaggana aan la takfiirinayn meesha khabarulaaxaadka agtooda takfiir iyo tadliil midna uusan ka furayn sumiya waxaa lagu magacaabayaa mustafiidan mid baahay oo ummadda ku baahay waa mashhuura mid caan baxay baa lagu magacaabaya wa aqaluhuna inaani weeye midka ugu yar sanadka mashhuurka ee mustafiidku waa inuu noqdo labo ayib labada innagu waxaan isku ogen waxaa ka bilowda casiiska ka bilowda dhibba ma laha wa khabru lwaaxidi yajibu waxaa waajibaya alcamalu bihi in lagu dhaqmo fi lfatwa wاlqadaءi wاshahaadati wاlriwaayati wasaa'ir umuur diiniya hadda wuxuu u gudbay haddii sanadku uu ka soo hadlay camalkiiba u gudbay abarka mutawaatirka cilmigu faaidanaya ijmaaca mutawaatirka cilmigu an yaqiini ah kaba soo tag waxaa kuu soo haray xadiidkii qur-aanna hadda jooja isagu muranba ma laha lagana hadli maayo waxaa kuu soo haray khabrulaxaadki muxuu faa'iideeyaa inuu camalkii in lagu dhaqmo ay waajib tahay oo xukumkuu tusaya in la qaata ay waajib tahay waa masalo muslimiintu ay muran ka qaban wey nin xadii asagu nadar goonaa ka qaato fardi ku dhegi waad arkaysaa laakiin jumlatan wa tafsiilan qabru axad hala tuuro ruux muslima ma qabo wadaadaha laga soo guuriyna waa lagu khaldamay waa khata fi naqli weeyaan aw fi lfahm marka yajib alcamalu bihi fi lfatwa wadaadkuu fatwoonaya alumuur addiiniya sheku yui umuur dunyawi horta muran ma laha qabru fardi warkii waad qabsan adduunyada arrimaheeda adoo hadda socodhi wadaadow xooguu magaalada ma aqaanin wada hiblaayo awal waatan aan ku leeyahy waad ku ordi maad maxaad ictimaaday khabar lwaaxid waa mujmac inaad qaadanayso dhakhtar baa yii ninkan hadda haddaan birta la salon la abreeshimin he way ka dareeraysaa waa la qabsan warkiis ilaa waa arrin addunyuu ka hadlaayaa daawooyinka asfaarta wadooyinka waxaasoo dhan w ah hawlo adduuna adoo ganacsada waxaa lagu dhihi meel heblo xoogow geel wuxuu ka leeyahay suuq buu ka leeyahay haddaad lacagtan qaadoo kambaa la tagto sari fiican baad ka helaysa malayin baad la dhaqaaqi maxaad ijtimaaday wadaad koofi kuusan warkiibaad qabsato keligii waa khabr اlaaxaad khabr اlaaxaad fi lumuuri اdunyawiyati waa xujatu yucmalu bihi taa muran ma lah wax khilaafka hadda laga keene muran ka taagan yahay ee ahlulbidac barhkood war laga soo guuriy waa alumuur addiiniya waana khaa ayb in hawshaa la soo guuriyaba filfatwa xukumka imaamka muftiga wuu ictimaadi su-aal baa la weydiiyey xadii buu haya khabar aad wuu cuskanaya wuuna fatwoonaya washahaadati makhraatiga khabarulaxad waa muctamad qadiyad baa lagu isku qabsaday makhraatiyaal keenso labada wadaad baad keensata kuwa makhraati kace warkood waxaa lagu xukumaya waa la qaban maya mutawaatir matin miyaa la dhihi wax soconaya ma jiraan wariwaaya xagga riwaayadu riwaayata waa naqlu lcilmi washariica ayib shahaaduna waa fii baab alqadaa'i saasaan kuugu daray fi اlfatwa واlqaضاء لanna shahaadada waxay ka turjumaysaa baab اlqaضاء wالriwaaya warinta cilmiga sharcigana waa la ictimaadaya wasaa'ir اlumuur الdiiniya iyo inta kale arrimaha diimada bidaliili samci baa loogu dhaqmi la bilcaqli bimacnaa hadda waxaa laga hadlayaa mustanadku muxuu yahay uu ku waajibay in khabrulaaxaad la cuskadoo lagu dhaqmo ma caqligaa waajibinaya mise sharciga harcigaa waajibinaya bisamci laa bilcaqli saasuu u cilmi ma faa'iideeya walaa yufiidu اlcilma ila biqariina khabarulaaxaadku waa dhowr qaybood dhowr qaybood weeye khabarulaaxaad talaqatu lummatu bilqabuul say ummaddu kula kulmaysaa bilqabuul qaybna way caddaynhayaan inay ku dhaqmahayaan oo saxiix yahay qaybna way awilaysaa waxaan leenaha waa khabar mutalaqan bilqabuul lanno ahlulxadiidna way ka hadlayn inuu saxiix yahay ahlulbidci kalena inay awlaan foodgale waa gelin waayeen marka waxaan leenahay waa khabar mutalaqan biاlqabuul ta'wiilku waa farcu taصxiix yaa lagu khaldi markaa lagu leeyahay qabarku waa mutalaqan biاlqabuul waxaa looga jeedaa ummadda qayb ka midana way saxiix yeeshay wa camilat bihi midkuu u cunami waayey asagu cudur kala qaaday ama aafo kale ku timidna muxuu isku dayey inuu awiilo oo leexiyo luqunjubaado ama daahirkiisa awiilo dayey idan waxaan leenahay awilkaada laftigiisu waxbuu noo tarhayaa qolyahan somalia baarlamaaniyiintu mashruuc baa la horkeeni inbaa u codayn ina way diidi intaa diidday ka dagaalantay waxay anfacaysaa mashruuc way anfacaysaa inaad qaybsantaanoo qaybna aad diiddaan qaybna ay yeesho waxaa ku ta waa manduuma dimuqraadiya kufrigaa baa ku dhisanba haddii kulligan aad isku raacdaanoo mucaaradba uusan jirin meeshaa kama jiro gaalnimadii dimuqraadi kama waa shaqaysa halkaa wadaadka miskiinka wuxuu kumoodahayaa ee howshu waan diiday ma ogeli sharcigaa diiday wuxuu u arkayaa inuu intaa lagaga hadhay lagaaga hadhi maayo diidadaada waxaa ku dhammaystirmaya mashruucii dimuqraadigaaba ku dhammaystirmaya waa loo codayay aklabiya saaxiqa lagu qaaday hawshaa lagaa qaaday waxaad ku qasbanta aduguna inaad waa tashriic mucaaradadaduba waa tashriicin ah saa darteed waxay dhen wadaadaha fadhi baasho ku fiican almanduuma dimuqraadi ninkii gala awalkeeda bilaaba kama bixi karo ilaa uu ku dhinto inaad gebigeeda ka baxdo mucaarad baan ahaan waan diidi iyo waan inkiri man ra'aa minkum falyuayirhu lisaani lisaankaadaba tayiid ah hawshaa iska ogaada qaacidadii shaaficida ilahay mxuu ahaa maa laa yaqbalu tabciidla maxay ahayd qaacidadii maa laa yaqbalu tabciida faityaanu bacdihi kalityaani bikulli hayga waa almanduuma waa silsila laa tatajaza mar hadday kugu bilaabato tusbax go-ay wey ayib hadhow qaanuunkii marka la soo saaray waa lagu soo saarayaa waxaa u codeeyey majlis shacab aw majaalis tashriic baa u codaysay inna way diiday inna way yeeleen idan hadda waa sharci limaada aqlabiya lagu qaaday aadna hadhow xukm alaqlabiya waa inaad qirta haddii kale barlamaan ma si aanaysid kii aad didaa kugu soo noqon asagoo muqanan oo sharci ah mana dafiri kartid waagii waan mucaaraday mucaaradkaabaana anfacaba lagu le waa waxna tarayba hawshaa iska waa dhib badanta baasha dhib ma lehe xadiidkaas hadda mutlaqan bilqabuul ah qasab maaha ummadoo dhanba inay tira waan yeelay waxaa loo jeedaa ummaddu qaybna inay yeesho qaybna ay awisho laftirkiisa wuxuu yahay talaqi bilqabuul ka asagu yufiidu lcilma wain kaana axadan fi lasl xadiidka fi saxiixan ku yimid nuqaaduna aysan naqdinin asaguna asna waa yufiidu lcilma calaa madhab ahli xadiid waa jumhuur ahlxadiid baa qaba warka ibnu xaajib iyo aamidi iyo nawowi iyo ay ku naqdiyeen ibnu salaax waa khata waana aqoon yari ay hawshaa u qabeen weeye siday cadday muxadiinta waaweyn ibnu rajab iyo ibnu kaiir iyo wadaadkii loodhan jir xaafid xajar nukadkiisa iyo ibnu taymiyana jawaab lictiraad almasriya shan safxuu kaga hadlay oo yidhi alxaqu maca bni salax nin walboo khilaafayna aqoon darro fanagan yaa haysa buu ihi wain kaana saalixan caabidan nawowi buu ka cabsanaya nawowi aad buu u xurmeeyaa ibnu teymiya oo min surxa walcubaad buu ku tiriya markuu sheegayana asheekh abu yaxya buu dhahaa mxu abu zakariya cafwan yo asheekh muxidiin buu yidhahdaa ma dhaho hadda qaala nawowi ma dhaho aad buu u qadarin jiray marka qadiyadaas waxaa ku gar ibnu salaax leanna fanigu uu kaga ficlaa kulligood wadaadaha duroo dhanba xagga istilaaxan ka hadlaya ma aha naqdiga xadiiiga walaa yufiidu lcilma cilmi yaqiin ma faa'iideeyo way khabarkii axaadka ah ilaa biqariinatin qaraa'inkaasi ama talaqi bilqabuul ha noqdo ama kownuhu fi saxiixayn ha noqdo maca cadam اlintiqaad ayib waxaa weeye waxaa xadiidka wuxuu faaidinaya yaqiin buu faa'iideynaya markuu laakiin mujarad yahay khabaru alcadli saadiq uu yahay dani buu faa'iideeyaa waana sida loo badan yahay wamaca dalika ibn xasm iyo daahiriyo ibn khuways mandaad jamaca min اlusuuliyiin axmed bn xambal jamaca laga soo guuriya riwaaya can maalik la sheego in xataa khabar اlwaaxid alcadli uu faa'iideynayo cilmi uu faa'iidaynayo laga soo gooriya tan labtirkeedu qariinadu kuma koobna labada qariinadu waxay noqon kartaa fi lmukhbiriin qaraa'intu waxay noqon kartaa xadiidka waxaa wariyey shaafici can maalik can naafic can cumar a'ima iskugu tagtay isagoo khabar waaxida haddana mukhbiriinta warinayaad mar waxaad ku qiimaynaysaa ayaga waxaad leedahay xaq weeye midkan ayaga ah matalan hadda nin soomaalida ku caanbaxay runlow ku caanbaxay hadduu war kuu sheego maxaa u soo degaya qalbigaada inuu saadiq yahay been ma sheegaabaa la yidhahdaa sidii duqay laga sheekayn jiray oo kolley dibigu waa xidhnaa tooridiina waa dabkina waa shidhnaa digsi weynna waa arkahayoo la xalxalhaya buuhi laakiin ma sheegi karo ayib in wax la gowracay nin aad u run badnaa baa layidhi baa la maanta aan been ka sheegsiino dibi baa la soo xidhay tooridii ballaawhi baa lasoo soofaystay dabkii baa la digsi weyn baa la waxeeyey raggii baa la yeedhay waxaa la hebelo ordo reerkii reer hebel ahaa raggoodii u yeedh hilibkii waa diyaardhe walimada ka soo qaybgala odaygii waa tegey markuu reer waan laisku ogyahay agga waaa l waan imtiaanna wuxuu idin yidhahda noo soo sheega waxaa l hebelo warar waa laydin yeedhahay bujaahid hebel baa idin yeedhahayay muxuu idinku yeedhahayey inaad welima meesha ka dhici doonto ka soo qayb gashaan see xaalku ahaayo haddee amaadna lugoysaa hilibkii mneefkii ma la qalay wuxuu yidhi dibi waa xidhnaa dabna waa shidnaa wix intaa ka badan ma sheegi kara buui muxuu kaloo ku daray toorina waa lahaysta adoo kaa wa is ilaalinaya xajaaj baa wadaad taabici ahaa oo yaa run badan looga sheegay wuxuu anaa been ka sheegsina ii keena laba wiiloo wadaadka uu dhalay ayaa ku jira qolyihii ku baxay xajaaj iyo cabdilmelig weliba takfiiriye bay ku jireen laba wiil u dhalay labada wiil waxay badan cararaanba baxsadaanba way soo caran aabbahood gurigiisii bay kusoo dhuunteen xajaaj baa sirdoonku u sheegay in labada wiil ee argixisadaha ay joogaan gurigii aabbahood asagii baa loo yeedhay markaasaa uu yidhi axnafow axnaf inu abaan u mali mise taabici kale u ahaa iiga warran buui labada wiil aad dhashay warkoodii maxaad ka haysaa way caafimaad qabaan buuri awe gurigan hadda kaga soo tegay buuri go-aankayga wuxuula saaka inaan dilay ahayd buuri laakiin runtada darteed baan u fasaxay waa ku fasaxay u yeedhba iyaga xajaaj isagoo daalima haddana ninku rujuulo iyo muru'a ku arko waa uu xurmayn jiray waa niman la raadinayo toban sano in la dilo markii daalano meel qarisa ay waayeen bay kusoo carareen guriga aabbood wayna og yihiin wixii la weydiiyo duqu siday tahay inuu u sheegi marka wuxuu yidhi gurigaan hadda kaga sooto ayagoo quraacanaya xajaaj wuu qoslay in badan baan warkaada hayabu laakiin been baan mooday maantaysa caddaatay wiilishuna waa cafi buul marka nin noocaasoo kale ah hadduu war kuu sheego maxaa kuu soo degdegi wain kaana waaxida inuu run sheegayo nin kaleo caadi oo muslima oo ninku aysa aqoonin baa khabarkii qudhigiisa kuu sheegay waa rajulaan maxaad aaminaysaa inuu yaqiin yahay horaan baabaad qalbigirir ku jirta kanaa kugu darmaday waad ku dhaaran sifaatu lmukhbiriin way keentaa qaciga ma aha tirada iyo cadadka keliya ayib waxayna ku khaldamaan usuuliyiintii fuqahadu inay ku khaldamaan in laga eega ifaatu lqaciga iyo alcilmiga xagga cadadka keliya oon la tixgelinin sifaadka ay leeyihiin ruwaadda xadiidka warinaya a'imadooda imaamnimadooda sidqigood way ku khaldamaan ahluxadiid baana tilmaamaan iskaga socon laakiin sharuhu sharu khabar aaxaad waxaa wey marka lagu dhaqmaayo cadalatu raawiihi ka warinaya inuu cadli lagu kalsoon yahay yahay wa muru'atuhu inuu yahay gob gob dhashay wa dabtuhu nin fahmo badano wax qabtana waa inuu yahay saddexdaa qodob waa in lagaa helo nin lagu kalsoonaan karo waa inaad tahay diintiisa muruucaduna waa atakhalluq inaad ka dhaqan dhigato maa yatakhallaq bihi amaaluka marka lasoo gebagab waa gaari doona insha allahu tacaala dadka kuga ayniga ah waxay ka dhaqan dhigtaan inaad ka dhaqan dhigato baa la rabaa haddaad nin culamo tahay sida culamada u dhaqan caami waayo licradu taabato haddaad tahay ahlu salaada howlaha lagaa helo daad intaad turubka fadhiisatood boorka dambas gashato bafta ku hayso kanaan ku dhufta ku hayso dawsha hawl soconaysa baa idan maadaama diin la guurinhayo ninka guurinaya waxaa loo firin cadaalad iyo muro iyo dabdi sheekhaa sharxi doona falcadaalatu maxay tahay cadligu asalkiisu waa alictidaal walistiqaama malakatun awood weeye cadaaladdu tamnacu diidaysa iqtiraafa kabiiratin tamnacu reebaysa ikhtiraafa kabiiratin dembi weyn inaad ku dhacdood dhex fadhiisato waa awood iimaankaadu iyo dhaqankaadu iyo alla rumayntaadu iyo khowfkaad rabbi ka cabsanaysa ayaa waaad waxay noqonaysaa marna xaalay noqotaa marna khaaira marna malako saddexdaa weeye khaairadu waa shay kugu soo dhachaya shayga hadduu waxar kugu raago xaalaa la yidhahdaa cinda arbaab الsuluuk wاlacmaal xaalaa loo yaqaanaa xaaladii hadday kugu bija dhigto oy dhaqaaqi weydana waxay isu bedelaysaa malaka isku bedelaysa u fiirso maalinka u horeysa haddaad xumaan ku fikirto fikirka u horeeya khaairo wey fikirka hadduu caawa kula baryo oo beri kula baryo o oo tiraada aad ku dhaqaaqdeedba muxuu isu bedelay xaaluu noqday waa hadh ku haya dheda ku haysa weeye waa wixii baad samaysay waad ku noqnoqotay waagada muxuu ku noqonayaa balwad marka malakadu balwadday u dhowda wax kale marka hadda wax lagu soo suuray garan maaye waxaa weeye awood aad naftaada ku abuurmayso taasoo kaa sariiganayso xumaantao dhan iyo baktigoo dhan baad ka cararaysa xataa haddaad isku daydo waad diidaysa naftaa ka boodaysa leann nafti rabaayad bay noqotay khashadii rabbiga iyo cabsidii baa ku biyo dhigtay wax xunoo dhan bay ka mxuu ah ka boodaysa iyo waisraarin tamnacu cafwan cafwan tamnacu ikhtiraafa kabiiratin wa israarin calaa sagiiratin waa awood ilaahay ku siiyo oo wanaagoo iimaan waa malakatun diiniya wadaadda ka cabiraan ninkaas uu iska dego malaka ku daay inaad dembi yar ku israartod ku dhaga adeegto fayakhruj waxaa baxaya tacriifka cadaaladda ka baxay almajnuun majnuunka de malakamaba laha hada waa nin waalano tal eh malakadu caqli waa inaad leedahay caqligaa keenaya malakada caqli haddaan jirin marka maxaad awoodba yeelataa iyo wasabiyi kii yara sabiguna maadaama uu og yahay inuusan mukalaf ahayn waciid iyo cadaabna uusan diyaar u oolin waxaa badan wey inuu ku dhirido xumaantii iyo dembiga uu ku dhirido واlكاafir kaafir kaba sii danaha dib sidii baan wax ka diidna wاlfaasiqna cadaalad baaban jirinba faasiq waaba aafaysan yaha furuhu waayey nacam hase yeeshee man taxamala ninkii wariye xadiidka fii xaali naqsi waagu dhaawacnaa ee dhimanaa ama uu kaafirka ahaa ama uu faasiqa ahaa ama uu sabiga ahaa xayu amkana markuu suuro taxamulku xayu amkana taxamulu wey ayib matala adoo faasiqda xadiid warisa ood yani ka maqashay ruuxii iska lahaa khabarka asalkiis yaad ka maqashay waadanba adoo toobad keenay oo noqday taqi bari a noqday yaad xadiid ka warisay cinda aladaa waxaad tahay cadli markii horeed soo qaadanaysa waxaad ahayd faasiq waxaan leena waan yeelaynaa kaafir baad ahayd markii hore aad maqashay nabiga hadalkan aad ka maqashay sidii jubayr ibn mutcim ku dhacday yowma badrin buu yidhi asagoo wiilkiisii raba inuu soo furto nabi maxamed oo suuratutuur ku tukanaya salaad maqrib buu ku soo baxay masaajidkii suuraddii buu dhegaystay dhammaadka marka la gaaa amkhuluqu min hayri shaam khaaliquun fakaada qalbi an yaiir buui kama fi said garanaysa nin carabi oo luqada yaqaano weeye waciidka aayadda ku jiru la yaabay beerkaabaa idilaacay bu xadiidkaa goormu wariyey saxaabigu bacdama aslama waamana biاllaah wuxuu nabi maxamedoo suura tuur ku tukanaya salaad maqrib ayaan maqlay goormuu maqlay bacda an kaana fii xaali kufrihi goormuu warinhayaa bacda an aslama saasuu u jeedaa nacam man taxamala ninkii wariya xadiidka fii xaali naqsi xilligu dhaawacnaa diiniyan aw mxuu ahaayey cadaalatan xayu amkana taxamulu way hadda xayu amkana taamul waa hadduu suuro karay maalinkaa adoo naaqisa inaad wax wariso wuxuu ka saarayaa majnuunkii majnuunku asagoo waalan waxma warin karaa hadhowna isagoo miyir qaba ma sii dayn karaa lannahu majnuun laa yataxamal ariwaayaat saas waa kaaka ixtiraasaya ka almumayizi wاlkaafir wاlfaasiq mujuunka saasuu kaaga reebay sabiga ayagoo saxaabee raba xadiid wariisa kadibna ayagoo waaweyn ummadda u wariyo loo baxsatay ibnu zubayr ka yahay ibn cabaas ka yahay maxamuud bin rabiic ka yahay ay badan yihiin saxaabadu sabiga sabiy اlmumayizi wاlkaafiri bacdama aslama wاlfaasiq bacdama اctadala waaddaa guta bacda kamaali intuu islaamay ama uu qaan gaadhay ama uu cadaalad yeeshay yuqbal waa la aqbalaya dalika arinkaas minhu min annaaqli waa laga aqbalaya lanna xaalat aladdaa baan eegaynaayo xaalat anaqsi ma fiirinayno maxaa ruuxa xilligan uu hadda uu wax tabinayo muxuu yahay nin ilaahay ka cabsanaya ma yahaa yakfi asalka bilowga hore waxba fiirin mayno mar haddii la yidha cadli baa wax laga warin faasiqa hadde waa in la tacriifiyo wlfaasiqu faasiqu waxaa way man irtakaba kabiiratan dembi weyn ninkii ku dhacay aw asara ama ku dhaga adeygay calىa sagiiratin dembi yar kabiiriyo sagiira labtirkoodu in la tacrifiya u baahan tahay wاlkabiiratu waxaa weeye alaxsanu fii dabطiha ay fii tacriifiha qeexideeda hadda in la uroriyo kabiiradu waa laysku mandhaafay tacriif hadda laysku waafaqsan yahay ma jiro nin walba suu u arkay inay roontayba ku tacriifiya selafku dhowr iyo toban qowl bay ku dhufteen mufasiriintu ninka ugu fiican imaam waaxid tafsiirkiisa albasiit wuu soo guriya aqwaashoo dhabba meeshay ku dhuftay ibnu rajab kitaabkiisan cafwa ibnu qayim kitaabkiisan eh, madaarij saalikiin wakti baasna ku bixiya marka waa kutub khaasoo towbada eh, kabiirada laga alifay daabitkeena waa bajara mucaasiriinta hadda aynu joogno marka waa lasku maandhaafay nin yidhahda kabiiradu waa dembi walba oo waciid laga ratibay aakhare ama adduun ama lacanad lagu xidhay ama xad laga oofinayo ad ama xad leh ima meelba ku dhuftay wadaadda waxay dhan wixii ilaahay xaqiisa ku saabsan aadamana aan dhibaynin waa sagiiro wixii aadama dhibahaya ah ama ilaahayba ku saabsan dhib biniaadamna uu ka imanaya waa kabiiro nima meelba ku dhuftay wixii aakhare cadaab leh ama adduunka ciqaab la isna waa kabiir wadaadaa yidhi nin isku day inuu tiriyo yidhahdo intaasaa kabiir wax kalena ma aqaano sida alimaam salaxudiin alcalaa'i kitaab dhan buu alifay intuu tiriyo oo waday oo waday oo yidhi kabiirda waa intaa wixi kalena sakaa'iru weeye wadaadihii kutub alkabaa'ir qoday sida dahab iyo calaa khilaafin fii nisbati alkitaab ayaguna waa isku daya inay tacdiidiyaan muhimaddu daabid uu juwayn ku sheego fi lburhaan iyo nihaayaha ayuu wadaadku ammaanaa kii nihaayuu soo guuriyey oo weliba uu talkhiisiyey laakiin ikhtisaar weliba aan fiicnayn baa ku yimid alaxsanu fii dabطiha maa qaalahu اlimaam juwayni buu u jeedaa imam اxaramayn cabdulmalik waa maa ashcara wixii dareensiiya maa ashcara wuxuu dareensiiyo cafwan wuxuu dareensiiyo irtikaabuhu ku dhicidiisu bitahaawuni biddiin dembi walbaoo samayntiisu ay ku dareensiiso ninka samaynaya inuu diinka fudaysanayo waa kabiiro dhabu kuuri iyo wa cadami اlmubaalaad inuusan u aabayeelin dembiga kاlqatli wالzina wاlliwaaطi washurbi اlkhamri wالsariqati wاlgasbi wغayri dalika mima busita fi اlfiqhi fiqiyaadka lagu faahfaahiyey hawsha dagaal badan baa ka taagay cibaaradan alimaam juwayni wuu ikhtisaariy ikhtisaar mukhil ah ikhtisaar mukhil ayuu ku sameeyey leannu suuradan hadda uu u dhigay bermaawi u suureeyey waa waa tii u yaqaanay kufriga u yaqaana wey juwayni cibaaradiisoo dhamaystir haddaan idiin sheego wuxuu leeyay waa ma kabiiradu waa kullu maa yadullu sadruhu ay suduuruhu buu ujeedaa kullu maa yadullu sadruhu can الshaksi cala istihaanatihi bاddiin waa shay walbo ruuxaas fulidu ka soo fulay loo qadan karo inuu diinka fudaysanayo wuxuu yidhi kul ma yadul sadruhu can الشhakص calى اstihaanati bالdiin walastu acni الاstihaanaةa alatii tuujib الtakfiir alatii tuujib الtakfiir istihaanada haddaan ka hadlay ma a buuhi tii gaalnimada keenaysay marka macsida la fudayso walastu acni alistihaanaةa alatii tuujib الtakfiir bal acni buuhi istihaanaةa tuntijuha غalabaة النafس الأmaaraة bالsuu faإna min شhaأniha إida اstaglabat calى sunaة التaqوى أn tuhawin الأmra wqad yactadidu bacdahu bالtowbaةi وبإdhaari الطamci fii raxmat الlah wuxuu leeyahay naftu markay dembi ku dhacdo maxay rajaynaysaa ilahay inuu naxariisto waxaa kaloo quu daraynaysaa in ilaahay u dambi dhaaf inay toobad keento ayib inaha iyo naftu xumaantaba ku faraysa howlaha markay isu yimaadaan ayaa waxaa kuu sahlan inaad ku dhacdo dembigii aamac fii raxmat illaah rajaau tawba oo inaad ka toobadka ad rajaynayso iyo nafta kugu riixaysaba macno ma lehe in allah afuur raxima qac ka sii hawlahaas wixii dareensiyaa kabiira ah buuri laakiin baashu hadday istihaano noqoto tu asagu ka hadlay marka wuu fafaahiyey iyadu waa kufri buu ka dagaalamay majalka sagaal iyo tobnaad ka fiiriya baxdigoo dheer sabxada lixaad annihaaya nihaayat lmaطlab fii diraayat اlmadhab majalka sagaal iyo tobnaad sabxada lixaad فكل ma يشcر بذلika يuجiب radd الشhaهاadaة وhuوa الكبيiرaة عindii في قاacidaة الأصuل buui waa maslo dhib badan kabiiradu daabit ma laha hadda uun lagu kala baxo nin walba meel buu ku dhuftay waxaa u roon in la yidhaahdo kabiirada ha loo daayo wixii nas ku yimid wuxuu nas ku yimid ama waciid ama lacni ama ciqaab ama cadaab ha loo daayo wada waxay dhaheen dunuubta kabiirada lagu sheegay aan uga qiyaas qaadana dunuubta kale wixii u dhowaada kuwa waciidka iyo kabiirada lagu sheegay u dhowaada waa kabiir wixii kalena waa sagiira aynu dhah daqiiqa ay ka hadleen usuuliyiintu iyo fuqahadu ragga aad u saxana waxaa ka mid a qaraafi iyo sheekhiisii alciiz cabdisalaam macsiyo maxaa tahay kullu macsiyatin waxay yidhaahdeen waa intihaaku xurmati rububiya waxaad qararin ood ku dhiiranaysaa ilaahay xaqiisii baad ku dhiiranaysaa sagiiradu iyo kabiiradu iyo shirkigu iyo kufrigu mid waa mid walba waa maxay waa dhiirasho aad ilaahay ku dhiiratay weeye wadaadduhu marka waxaa culays kaga yimid dhiirashadii tii gaalnimada ahayd iyo middii aan gaalnimada ahayn way iska dhib yaraatay oo e, intihaaku xurmati rububiya iyo aljara'atu cala allah qaybtii shareecadu caddaysa inay kufri tahay waan ka nasannayba lianna takfiira waa xukmu sharciyun gooni baan u qaadannay ishkaalku wuxuu ka yimid in la kala saaro dhiirashada sakiirada ah iyo midda kabiirada xadkee rodbadee say u socoto halkaa markaad gaadho la soc waxaad ka gashay halkaasa ishkaalku halkaasu ka yimid marka waa mushkil fi اlusuul wa fi اlfiqhiyaat marka waxay noqonaysaa buu ihi qaraafi asagoo in la fiiriyo wixii ilaahay kabiira ku sheegay rasuulkiisu ku sheegeen kadibna looga qiyaas qaado dunuubta kale kuwaa la mafsadada ah waa kabaa'ir la yidhaahdo wixii mafsada ahaan kuwaa ka hooseeyana la yidhaahdo waa sagiiro mashkala shaa'ika oo ilaa minkan daabid lagu kala baxa aan lagu siinaynin ibnu daqiilcid baa isku dayay fi sharci cumda lama suuragelin marka nusuustu in lagu gaabsado lianna kula sagiiratin wa kabiiratin wa shirkin waa intihaaku lixurmat illahi subxaana wa tacaala daabidka ay rutab kala baxahayaanna waa daqiiq waxaa loo daaya marka ijtihaad اlmujtahid baa loo daayay sagiirada haddii la laazima kabiira isku bedelaysaa aw asara calىa sagiiratin kabiira isu bedeli ayib waman asara calىa makruuhin saarat sagiiratan bay dhan wadaadaha qaarkood shay makruuh haddaad israartana muxuu isu bedelahayaa sagiiruu noqonaya shaaibi baa ku sheegay ictisaamka abu isxaaq الshaaطibi wamaa siwaa dalika waxaan kabiira ka ahayn sagiiratun wey wala intihaa'a dhammaadna ooma ahaanin lahuna lisakaa'ir lagu dhihi maayo dembiga sairada waa intaa intaas xad ma laha furuucdiisi iyo suwarkiisi iyo amiladiisu waa dhammaad ma laha falijli dalika yuqbalu waxaa ku badan shareecada ku badan marar badan ad ku arkaysaa dawaabit muttafaqa ah oo shayga lagu suurayn laakiin amhiladii miaal mucayana ah lagu siin karin miaal mucayan ah waxaa ka mid a ah, eh, ahlu sunna waljamaca may qabaan camalku waa rukni min eh, aliimaan iimaanna ma asaxayo biduuni camal haddaad tiraa laakiin camalka waaxidka ah ee sharطun lisixati اliimaan noo dhiiba kuma dhiibi karaan waxay ku leeyihiin afraadda iyo axad اlacmaal waxay u laabanaysaa daliilkeeda khaaska ah camalkii ka tegidiisu ay gaalnimo tahay naskaa lagu raaci laakiin waxaan ka hadlayna waxaa way ku leeyihiin ruux waa inuu la yimaado ictiqaadkii iyo qowlkii itiaadku waa saas inaad saa aaminto way ku cadaynayaan qowlku waa maxay waa an tashhad an laa ilaha ilaa aakhirihi shahaatayn ad la timaad way ku caddaynaya haddii marka camalka ii dhiiba marka wxuu le waxaa weeye inaad ka tagto jinsu alacmaali kuliyatan aad ka tagto maca tamakuni kuliyatan marka waa qadiya fi dihni weeye qadiyatu acyaan noqon mayso marka qawaacidkii mxuu ahaa mantiqa la firiyo usuulka la firiyo laakiin waxay ku leeyihiin farqi baa u dhexeeya jinsiga iyo aaxaadda alhay alijtimaaciya xugun bay keenaysaa aaxaadduna waxaan raacaynaa daliilka markaad rabto inaad falsafayso ood salafka ku dusho waxaad dhihi horta maxaa u qiimo badnaa salaaduu ku dhihi wadaadku waxaad dhihi baa laisku hayaa ama lagu gaaloobahayaa marka seed ummadda u gaalaysiinaysaan salafiyoy hee acmaashi kale salaadba baa lagu isku khilaafay tarku ama kufra mise ma aha waxay ku leeyihiin aaxaad اlacmaal afraad اlacmaal kaالsalaati wالzakaati wاlxaji waa taabicatun fi الtakfiiri wa cadam الtakfiir ila daliil khaas daliilka khaaskay raacaysaa amaa jinsi اlacmaal waxaa weeye ninka dhammaanteed ka tegey rugni asaasi uu la iman waaye marka waa kaafir kufriga ay ka hadlayaan waa cinda allahi laa fi dunya iska ogaada ma heli kartid ninku aad dhihi ninkan wuu la yimid qowlkii iyo ictiqaadkii falam yأti biاlacmaali kuliyatan fahuwa kaafir soo heli maysid kufrigan waa kufri baaطina fima cinda allahi ah lanna ruuxun cudurdaar miyuu lahaa ma tamakunay ma garan kartid adugu qadiyaddan rugniga camal ku saabsan waa shaa'ig wey kalkabiira ay la mid tahay waxaa lamida istixlaalka maali habeen dhawod maanig mar ka shanqariyey istixlaalu macaasi inay kufrito waa mujmac ma tahay mise maaha jaxdu wujuubi اlfaraa'id ma waa kufr bilijmaac waajibaadka ilaahay ku saaray inaad dafirtood inkirto waa gaalnimo wixii ilaahay kaa xarimay inaad bannaysatana waa gaalnimo wadaadu laakiin kuma siin karaan kulligood wahaabigooda iyo salafigooda iyo jahmigooda iyo geeskuuskoodaba kuma siin karaan suura waaxida u noqon karta miaal lilistixlaal waliljuxuud fii jamiici suwarihi wadaadu inuu kuu suurayaa laga yaabaa suura qowli ah mid inuu kuu suureeyo laga yaaba suuro caqadi ah midna uu kuu suureeyo suuro ficli ah ishkaal ba marku ku yimid aadihii fannigan laha annaga ahlu sunna oo waxaa ku yimid istixlaalku soo kufri ma aha kufrigu wuxuu noqon jiray agtiinna qowl iyo ficil iyo camal buu noqon jiray iyo ictiqaad ii dhiiba suura ficila oo istixlaal ah ii dhiiba muxuu ahay suuro ficila ah ee istixlaal ah oo xaqadi ah juxuudkii sidoo kale mahwa aljuxuud waxaad ku fasiri waa maxay an yactaqida an yunkira min qalbihi mise an yunkira bilisaanihi saasaad u wareegaysa so idinkana soo yidhi maa iimaanku saddex buu noqdaa qowl iyo ficl ictiqaad wakadalika kufr cindana saddex qowl iyo kufri ictiqaad maxaad istixlaalka iyo juxuudka oga dhigteen annahu yataxaqaqu faqad bilqowl ila warkiinu waa un sidaas soo maha haddaad jiraahdo istixlaalka iyo juxuudku waxaan lagu ogaan karaa bilqowl baa lagu ogan karaa waa ra'yi uu ka hadlay abulxasan alashcari fi lmaqaala inuu yahay ra'yu ljahmiyati walmurjia shaygan waa kufri wuxuuna ka dhici karaa afka keliya warkiin yuusan noqonin marka iska ilaa hawsha ayada saa darteed ba kuu yidhi ninkii loodhan jiray shaekhulislaam fii zamani isheege rasidirada waa maxay waa an yafcala alxaraama ficla alxalaal min hayri taxarujin walaa mubaalaatin waad ogataa juwayn uu ka cararay inuu noo sheego suuradii istikfaafka ahayd walastu acni alistihaanata alatii tuujibu takfiira buu i tee weeye macsiyuu ka hadlahayaa daabit اlkabiira kala saarahayaa markuu halkaa maray ishaaru saaray wuxuu ku yidhi uma jeedo istihaanadii ahayd kufriga haddee tee weeye sharax fiican kama bixinayo aakhriya kabaxa iskaga tag tu iskaga tagay waa masaa'ilka fiqiga hawsha way ku badan tahay haddaad marka isku daydaan inaad milbad lagaa siiyo suuro lagaa siiyo aad ku qiyaas qaadato way adkaanaysa waxaa lagaaga tegaya daabidka dii laguu sharcay suwarka axaadiga fi dunya fi اlkhaarij waxaa looga tegaya ilaa nadari almujtahid wاlqaadi wاlmufti saa u ogaada dhibkaasi layska ilaaliyo ninka raba inuu suwar ogaado istixlaal ficli ama camali helana kutubta fuqaha akhriya xanafiyada xanafiyadu way akhrinayaan way ka hadlahayaan way keenayaan ayib suwarka way leeyihiin weliba dabee dhawood markan hadlaya ma ogeyne suwar waxaa ku arkay tii shukri axmed mustafa baan ku arkay dembi ninku ku dhaco ina ka toobadkeeni maaba kaafir bay yidhaahdeen xanafiyada sidaa leh isagona maxaa lagu haystay intaas wadaadka lagu haystay marka iska ogaada hawsha ayaa lagu khaldamay habeen gaar ka hadlaya aan hawsha tacliiqii maba xusnayn laakiin dib baan ku arkay waraqaan meel ku qorqoray risaalada ka akhriya muxuu ahaa ma eh, ii sheeg maxay ahayd risaaladii yarid uu lahaa ibnu qadlubaqa baabu man yakfur walaa yashcur kitaabu man yakfur walaa yashcur ka akhriya suwarkaas dhib mala falijli daalika saa darteed inay daalika ishaaradu waa malakadii cadaaladdi wey markay cadaaladdu noqotay awood kuu diidayso xumaha inaad dembi weyn dardarto ama aad macsiyo yar aad joogtayso iska ogaada hadda altawbatu min asakaa'iri waa waajibat bilijmac dembigu waa sahiir markaad maqasho dad waxay u qadanayaan in laiskaga gelmigelmaysanayo altawbatu min asakaa'iri waa waajibat bilijmac cala cala alfawr kalkabaa'ir taasi masalo khilaaf lama aha dembiga unbaa xagga culayskiisa cinda allahi iyo xagga cadaabkii cuquubada kala yarba mooyeen axkaamta kaleoo dhan way ka siman yihin waxaan ka ahayn tafsiiqinta tafsiiqinta iyo waciidka aakharuun bay ku kala tegayaan faliajli dalika saa awgeed ay noqotay cadaaladu malaka tamnacu min ikhtiraafi kabiiratin aw israan cala sahiira yuqbal waxaa la aqbalayaa riwaayat lmubtadici baa la aqbalaya lianna almalakata cindahu awooddi xumaha u diidaysa agtiisa way taallaa wa in kaana haba aada mukhtaan mid ku gafay fi ibtidaaci haba ku gafe maxaa yeelay bidcadan uu ku dhacay wanaag buu moodaya danni xun baa u geeyey laakiin wixii kale uu macsiya u arko iyo xumaan uu ka leexanoo aduu kula mid yahay buu sheekhu ku leeyahay amaa middan uu bidcada ugu dhacay dani baa la tegay jahli murakaba ayaa haya lijahlihi اmurakab maa lam yakun hadduusan ahayn mubtadicaas min alkhaaabiyati aladiina kuwaasoo yubiixuuna اlkadiba beenta baneey khaaabiya waa aa'ifo laisku khilaafay ma ba mise waa raafido mutakalimi asxaabina shaaficiyada mutakalimiintoodii usuuliyintoodu qayb raafiday ka dhigaan shaafici bayna ka soo guuriyaan ayb waan aqbalaya riwaayat shahaadata ahli waxaan ka ahayn ila khaaabiya shaafici naskaa ma laha fii kutubihi ilaaqan laakiin waxaa laga hayaa suuro uu yidhi ahlu ahwaaga shahaadadu waan aqbalayaa allaahuma qolyaha saaxiibadood waxay u sheegaan iska rumaystaba mooyeen dadka ay bidcada isla wadaagaanna difaacaba mooyeen qolya waxaa jira buu idhi nin ayagu saaxiibiin isku mabda yihiin hadduu shay ugu dhaarto been baa allah ka dhigo rumayno asna hadhow ku dhaaran kana maqraata kici kuwa ayagu waa aafa buuri ahlulbidcna waxaa ugu fiican buuri haddii wax laga qaadanayo qolyaha aaminsan been la sheeg waa lagu gaaloobahaya maxaa ninka beenta in la sheego in lagu gaaloobi aaminsan waxaan run ahayn ka agbixi maayo xadiid mawduucana warin maayo beenna sheegi maayo kuwaasaba u rumir waa khawaarijtii marka khadaabiyadu imaam ka hadlay waa kuwa intaanun ahaa waagi dambe kufriyaad bay ku darseen kuwa raafidada jibriil baa qolya quraabiyada loo yaqaana soo garan maysaan idii nebi maxamed waxyigaba looma wadine cali baa loo wado rasuul ahaa rasuul ahaa jibriil baa laakiin sakatiye oo gafay oo nabigii cali baa isu ekaaye isagoo cali u socda yuu kula habsaday waxyigii nabiga qur-aankii waa naaqis jibriil baa khaldamay saxaaboo dhan baa gaalowday kanay ka baxday nimanka noocaa amse ah waa ka farcin waxa laga hadlay waa maxay waa suuro xilligaas shaafici jirtay oo ahayd inay u tacasubaan asxaabtooda bilxaqi wa bilbaail kuwaasuu yidhi riwaayada qaadan maayo shahaadadana aqbali maayo kadibna waxay u faafiyeen mutakalimiintayadii waxay la aadeen masaladii ahlulbidac oo dhan xataa man qaala bikhalqi اlqur'aan bay soo geliyeen naskii shaafici si ay ugu riixaan taas shuq laguma laha shaafici waxba qabaa inay kuwa ay gaalayihiin afraadda wuba tagfiiriyey sawaabku fanigan riwaayat mubtadici waxaa iska ahluxadii baabku baabka usuuliyiin ma aha usuuliyiin waagadan waxay gaadheen xataa gaalada riwayada la aqbalaya hadday isaga diinkiisa ku fiican yaho ilaahay uu kaga cabsado fii diinihi abulxusein ilbasri iyo raazi baa hataa hawshaa difaacay fanigan fanigoodii ma aha waxaa weeye wadaadahaas kala loo dayn laba madhab baa caan ku ah ahlalxadii in la yidhaahdo riwaayatu ahlilbidac oo dhanba waa marduudo oo rag badan baa ku tegey iyo in la yidhahdo ida kaana daaciyata ilaa bidcatihi waa marduud riwaaya madhabkaasna waa madhabka ugu badan yihiin madhabkaana waa ina badan yihiin ka laga hadlahayona waa mubtadica aan mukafarka ahayn la socaad hadduu mubtadicu lagu takfiriyo bidcadiisaasi laa tuqbalu riwaayatu qowla waaxidan ijmac bayna asxab adiis soo guuriyen can qibla ka soo guuriyen xataa bacdu usuuliyiin baa soo guuriyey khilaafka dambe zaydiye ibnu wasiir ay ku rafaadeen iyo raasi wax jira ma aha salla ma laha ayib iska ogaada ka laga hadlayo waa mubtadica hayru mukafarken la tagfirinin ida kaana daaciyata ilaa bidcatihi falaa yuqbal cala ra'yi aljumhuur ibnu xibbaanna ijmac buu soo guri aan la aqbayn riwaayadiisa ama jumlatan ba hala tur riwaayadooda ama hala tafsiiliyo ra'yi kale saddexaad ee asna cibrada le waxaa weeye mubtadicu xadiidka u wariya hala fiiriyo hadduu ayidahayo bidcadiisii murji baa wuxuu wariyey xadii ka hadlaya murjiadu inay fiican tahay ama irjaagu heer sare yahay ka kacbaan istilaab waa tuhma qaa'im sida loo diiday baabu ashahaada inuu aabbo u makhraati kaco wiilkiisa ama wiilku u makhraati kaco aabihii lannu madinatu tuma qaa'ima saddexdaa madhab baa u badan eh, asxaabu alxadiid caanka ah wixii kale laakiin waraan fanigan imaanana shuqul ku lahayn ay ku rafaadeen wey madinatu sidqi baana khusaysa wadaadda ku wareegeystay oon macno lahayn ayib wadaadda ahlulbidacoo saxiixaanka wax lagaga wariyey yay amila ka dhigtaan waxaa u baahan in la helo wadaadka saxeenka qoray raawiga asaga inuu arkay daaciya ilaa bidca wlaa markuu u arkay inuu daaciya ilaa bidca yahay kadibna uu ka wariya baan qabsanaynaa laakiin adigu xog aad ka heshay cimran ibn xutaan asuduusi iyo qataade iyo wadaada aad ka heshay ha ku xukumi bukhaari inuu kula qabo hawsha ayada dhibku halkaasu ka taagan yahay waxay soo diriirinayaan qolyo khawaarija qolyo murjica ah oo ku jira min birijaali saxiixaan bay ku keenahayaan waa in mujtahidka kitaabka alif uu kula qabo oo kuyahaad qabto kadib baan aada xujaysan kartaa ayib <clears throat> sheekhu wuxuu ihi cafwan intaan ka tagno walimacrifati اlcadaalati طurqun baha inoo jooga wallahu aclam wallahu aclam marxaba